الرقم ثلاثة باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا Bölüm 3 Sabrın fazileti Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. 3 Ali İmran 200 وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. 2 Bakara 155 وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. 39 Zümer 10 وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43 وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 2 Bakara 153 الرقم 25 وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم Hadis 25 Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurmuşlardır temizlik yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır elhamdülillah demek mizanı doldurur subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur namaz bir nurdur sadaka bir bürhan sabır aydınlıktır kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir herkes sabahleyin işine gücüne çıkar kendisini satar ya kazanır ya da kaybeder yani kişi allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder السادس والعشرون وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه Hadis 26 Ebu Said Sa'd İbn Sinan el-Hudri'den allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre ensardan bir kısmı rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'den bir şeyler istediler o da verdi tekrar istediler yine verdi sonunda yanındaki mal bitti elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim kim istemekten çekinir iffetli davranırsa allah o'nun iffetini arttırır kim tok gözlü olmak isterse allah o'nu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır kim sabretmeye gayret ederse allah o'na sabır verir hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir السابع والعشرون وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم hadis yirmi ebu yahya suheyb ibni sinan'dan allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu mü'minin durumuna gerçekten hayret edilir zira her durumu onun için hayır sebebidir bu özellik sadece mü'minlerde bulunur çünkü sevinecek olsa şükreder bu onun için hayırdır başına bir bela gelse sabreder bu da onun için bir hayırdır الرقم ثمانية وعشرون وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري Hadis 28 Enes İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp sıkıntılar kendisini daraltınca Fatıma Allah ondan razı olsun vah babacığım sıkıntın ne kadar da büyük dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi vsellem bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur buyurdu rasulullah sallallahu aleyhi vsellem vefat edince hazreti fatıma vah babacığım allah'ın çağrısına icabet etti gideceği yer firdevs cenneti olan babacığım vah ölüm haberini cebrail ile paylaşacağımız babacığım vah peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem defnedilince fatıma allah ondan razı olsun çevresindekilere şöyle dedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu الرقم تسعة وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب Hadis 29 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den Allah onlardan razı olsun nakledildiğine göre şöyle söyledi kızı zeynep peygamber sallallahu aleyhi vselleme oğlum ölmek üzeredir bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de selam gönderdi ve veren de alan da allah'tır o'nun katında her şeyin belli bir vakti vardır sabretsin ecrini allah'tan beklesin buyurdular bunun üzerine kızı peygamberimiz sallallahu aleyhi vselleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi bu sefer rasulullah sallallahu aleyhi vsellem yanında saat ibni übade muaz ibni cebel übey ibni kab zeyd ibni sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti çocuğu peygamber sallallahu aleyhi vselleme verdiler onu kucağına aldı canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in gözlerinden yaşlar boşandı durumu gören saat ibni übade bu ne haldir ya rasulallah diye sordu rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de bu allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur buyurdu diğer bir rivayette bu allah'ın öyle bir rahmetidir ki onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir zaten allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder buyurdular